ku sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran kulan wacan dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ku soo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku kudhiib mar kale habeen wanaagsan waa habeen khamiis ay soo gelayso taarikhdu waxay ku aadan tahay saddex iyo tobanka diseembar labaatan saddex labaatan qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona soomaaliya waxaa si rasmi ah looga cafiyay deymihii lagu lahaa iyadoona balaayiin dollar ay gaaraysay lacaga lagul haddaba maxay ooga dhigan tahay dhigan tahay in ay tahay maanta um, wadan aan diin lagu lahayn um, wadamo badan oo caalamka oo soomaaliya ka waaweyn oo maraykanka iyo jaynaha iyo adduunka waxaa lagu leeyahay diin falanqeyn arrintaasi ku saabsan aynu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa iyo sidoo kaleeto mas-uuliyiin ka tirsana dowladda federaalk soomaaliya kuwo hore oo u hambaliyeeyay guud ahaan shacabka soomaaliyeed oo ku aadan dinacfinta loo sameeyey soomaaliya qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ra wasaaraha soomaaliya ayaa xilka qaadis ama shaqadiiba ka ceeriyay gudoomiyihii akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta soomaaliyeed hadaba maxay koonfur galbeed arrintaasi ka tiri soomaaliga waa may maxaan tiri marka intaasu warka ku xiran yahay wax u baahan in la ama in laga hadlo ama in laga doodo maanta oo la yidhaahdo maayaa lagu daraa maxaa tiriya laga tiraa intaba maba aha anaga aaminsan waxaan aaminsannaha waxay tahay af soomaali waa af soomaali waana may iyo maxaa wasiirka dastuurka koonfur galbeed soomaaliya oo wasiirka dastuurka koonfur galbeed soomaliya o arrimahaasi ka hadlaya barnaamijka ku dhegeysan doontaan qodobadaasi qodobo kale waxyaabihii noogu soo kororayd barnaamijka xog waraysi ku dhegeysan doontaan xubintii kalamaan qayb ayuu ka yahay barnaamijkeena waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan dhulkaan qonayisku uursan baa noo qonaysku aabba islaam soocan baanahay sugantaasi gabagabada barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa farsamadu waa keys anigu waayaan lawa mar kale iyo xog wareysay maanta waxaan xaadirinaynaa lacagihii astaamaha u ahaa qarannimada soomaaliyeed sodah taano way dhimatay kumi kamaba dambaynba nus shilin goormiyo goorma hal shilin ahluqabuurka ha soo kaakicin baan ku yidhi shan shilin ah, alla waa shantii gaduudnayd geeriyoota iyadna toban shilin haba sheegin labaatan shilin alla waa ginigii sooma dhowaan konton shilin haba haba haba soo hadal qaadin boqol shilin xaawataa kadi alla waa boqolkii madoobaa wuu geeriyooday shan boqol intii dhimatay ayay u dambaysay waaba yaabanee maxaa noo haray kunkii kunkii kunkii baa noo haray oo isaguna sariir saaran oo maxaa ku dhacay cudur la yidhaahdo dollar oo haddii aan nagala soo gaarin naga dhigay gobol maraykanka ka mid ah lacagtu waa astaamaha qarannimo ee dalka lacagtaas iska leh gebigebi guriguri ku dubay gacangacan sugtiyo cagaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay waagaag dhegaystayaal mar kale kulan wanaagsan ayna ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenan xog wareysi soomaaliya waxaa si rasmi ah looga cafiyey deyntii lagu lahaa taasoo gaaraysay balaayiin doolar sidoo kale munaasabad arrimahaasi loogu dabaaldegaya ayaa ka soconaysa magaalada muqdisho gaar ahaan madaxtooyada soomaaliya waxaa goobjoog ka ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare mas-uuliyiin uu ka mid yahay taliyaha hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka wasiiro iyo sidoo kaleetaba xubna ka socday maamulka gobolka banaadir madashaasi ayaa gebi ahaanba waxaa loogu dabaaldegayaa muhiimadda ay u leedahay in soomaaliya laga cafiyo lacagihii lagu lahaa haddaba soomaaliya maxay oga dhigan tahay in lacagihii malaayiinka dollar ee gaari laga cafiyay arrimahaasi waxaan wax ka weydiiyey aqoon-yahan ka faalooda arrimaha dhaqaalaha lagu magacaabo doctor shaafici shariif maxamed aada umahadsan tahay waa xaqiiqdii guul oo ummada soomaaliyeed usoo hoyatay guud ahaan maadaama in muddo ah toban iyo dhowr sano ama ka badan toban sano ku dhawaad arrintan ay soo socotay soomaaliya waxay uga dhigan tahay in ay tahay maanta wadan aan diin lagu lahayn wadamo badan oo caalamka oo soomaaliya ka waaweyn oo mareykanka iyo madaxweynaha iyo waxaa adduunka waxaa lagu leeyahay deyn laakiin in soomaaliya maanta lao deyn laguma lahan laguna casiyo ku dhawaad shan bilyan oo doolar waxay kaga dhigan tahay in soomaaliya ay maanta fursad u haysato inay caalamka ama la ganacsato ama deyn kale ay qaadan karto markaan eegna arrintan ku saabsan deen cafinta muddo intee leeg ayay soo socotay dabcan waxay soo socotay kan iyo labada kun iyo labaiyo tobankii oo taas macnaheedu yahay kow iyo toban sano inay soo socotay marxalado kala duwanna ay soo martay marka in deyntan soomaaliya lagu leeyahay laga cafiyo in maxaa lahaa waxay ku imaatay in dadkii ama dalka dawladda shuruudo badan oo la hordhigay ay kasoo gudubtay waxaana xusid mudan in xitaa shantii sano ee lasoo dhaafay ee dowlada soomaaliya ku adkaatay inay shaqaaleysiiso shaqaalihii reydkaa la kordhiyo maxaa yeele waxaan ognahay shantii sano lasoo dhaafay keliya shan kun oo qofood ayaa dawladda guud ahaan federaalka u shaqeynaysay taasoo shuruudaha ay kamid aheed dhinacadinta inti dhaqaalaha formation lagu sameynayo inaan xatii shaqaalo kale la qaadan marka muddo dheer ay soo jiidantay istaarin badan ay soo martay dabcan dhinaca financialka ama dhaqaalaha ama isla xisaabtanka in systemka maaliiyadda wadanka la hagaajiyo in bangiga dhexe uu shaqeeyo inahaas oo dhan ayaa waxay ahaaye waxyaabaha looga baahnaa in soomaaliya ay samayso dabcan intiina waa ay samaysay world banki i m f garab buuxaayay ku siiyeen marka muddadaas dheer oo kooiy tobanka sana ah waxa keliya ee lala soo rasanayo waxay aheeday bal systemkiina toosiya nidaamkiina canshuur qaadista iyo bixinta iyo maxaalaha isla xisaabtan kara ha noqdo mid marka dabcan waa wax la gaari kara ayay aheeday dabcan aniga waxa ii muuqatay waktigaas waqti ka kooban in lagu gaari karo laakiin waxay ahaataba kuwii tobanka in soo qaadatay lacagahaasi tirada badan ee soomaaliya muddadaasi fog lagu lahaa ee la shaaciyay in laga cafiyey maxay soomaaliya u qaadatay dabcan lacagtan waxaa qaatay dawladii milatariga aheeday siyaabo kala duwan waa loo qaatay dabcan xiligaasi wadanka wuxuu u baahnaa lacaga maalgelin oo xagga beeraha iyo dibudhiska wadooyinka iyo laga yaabay waxyaabaha milatariga maadaama dawlada dawlad milatari aheeday lacagaha qaarkood waxaan ka daynsanaa ruushka dabcan ruushka waxaa naga dhexeeyay xiriir xagga oo maxaa lahaa milatariga marka waxaa suurtagala qeybaha lacag ahaan in lagu qaatay maxaa lahaa waxyaabaha difaaca dalka qeyb ahaan lagu qaatay beeraha inkastoo aysan hadda exactl aysan cadeyn laakiin soomaaliya waxa lacagtaas ku lahaa hal wadan ma aha waxaa jira group laho baris group oo maxaa lahaa wadamo badan ay ku midaysan yihiin lacagta qeyb kamid carabtaa nagu leh qaar yurubaa nagu leh qaar mareykanka nagu lahaa qaaduushka nagu lahaa so marka wadamo kala duwan eh, lacagta nagu lahaa eh, dabcan siyaado kala duwan waa loo isticmaalay eh, xiligaas dawladii xiligaas jirta ayaa lacagta deegatay waxaa kaloo xusub midan lacagta anaga nal ku lahaa waxaa hadda ka badan dulsaarkii ama ridadii soddonkii sane ee aan ka maqnayna caalamka lacagtiina dul fuushay maxaa lacagtan markii dawlada dhaceysay ku dhawaad waxay ahayd laba bilyan iyo xoogaa haddana waa shan bilyan so shantan bilyan marka ma wadaha lacag ay soomaaliya weygeysatay lacagta waxaa ka badan lacagtan oo ku leeyahay ehm, lacagta ribada ah marka ehm, soddonkaas sano oo aana waxba iska dhiibin tii hore ayaa wax u fuusha marka ehm, lacagahaas mida aan qaadanay iyo mida haddana laka cabsinayo waxaa aad u badan marka mida laka cabsinayo oo waxay ka badan taha mida aan geysano sababo la xiriiro dulsaarkaas aawadeed soomaaliya marka hadda awood miyay u leedahay inay mar kale eh, deensato deynsato hadda lacaga eh, dabcan waa lagu ogolaana inaad deynsato laakiin waa la ogyahay xadka aan deynsan karno wuxuu naqon doonaa xad oo limid ah oo aanan waxa aan doonaba soo qaadan karno sida caadiga ahba hadda markii adiga aad dukaan ganacsi aad furato qof oo deen aad hore uga laheeday oo deenkii hore aad ka cafisay oo markaad aragtay inuu dhaqaale ahaan uusan awoodin inuu iska dhiibo fursadaha deyn tiro badan lagu siin karo wuu yaraana marka dabcan wax la siin doonaa laakiin waxaana la siin doona waxay naqon doonaan wax kooban oo maxaa lahaa soft ah oo kafiif ah oo aan lacaga aad u tiro badan ahayn ayagana marka ma naqon doonto lacag nolol maalmeedka iyo waxyaabaha loo isticmaale waxay naqon doonaan lacago loogu talagalay example hadii aan ubaahana jid inaan dhisano oo si dhaqaalaha uga qeyb qaataan haddii aan u baahana elaboro inaan dhisano si dhaqaalaha uga qayb qaataan haddii aan dekado dhisanayno iyo haddii waxyaabaha beeraha iyo maxaala xoolaha iyo kalluumaysiga la xiriiro marka lacaga kasta oo aan qaadanayno lacagtaas waa inay hataa lacag wax soo saarayso oo lacagta la deensanayo oo lagu ogol yahay waa in lacag aad adiga marka aad isticmaasho iyada ay shaqaynayso ama xoolaha lagu isticmaalo ama beeraha ama kalluumaysiga ama wadooyinka ama dekedaha ama eeraboorada marka dabcan waa heli doonaa laakiin ma naqan doonto trilnet ina la deynin doono laakiin wax markaas anaga tayadeena la eg maxaa mar wal wax lagu xisaabtama waxay tahay lacagta lagu deynin doono qofku wuxuu ku xisaabtama wadanku deyminayo wadankan wax soo saarkiisa gudaha intuu la egyahay haddii maanta boqol bilina la siiyo ma awoodna inaan iska dhiino haddane marka waxway jiri doonaan laakiin waxaas waxay naqon doonaan wax horumarka dhaqaalaha qeyqab qaato laakiin ma naqon doonaan shan bilyan iyo sida hadda lacagtan uu kuleeyahay oo kale waayahay fursadaha dhaqaalo ee gudaha dalkeenan ee kasoo baxaya sidee uu u saameynaya arrimahan deen cafinta dabcan wuxuu u saameyn doonaa midda koowaad hadda waxaan isu sheegnay shaqa la-aanta oan ognahay in boqol kiiba toddobaatan dhalinyarada ay tahay dowladii federaalkana ay awoodi weyda shantii sano lasoo dhaafay inay shaqaale ay qorato sababa la xiriiro deynta cafinta maxaa yeele iyadoo deen lagugu leeyahay waa deenka iska cafin weysay shaqaalo kale ma qaadan kartid marka waa mida koowaade fursadaha shaqa abuurka xataa dawladda ay samaynayso way furmi doonaan maxaa yeele dawlada shaqaale la-aana haysa laakiin cadaadidka ka raacay miski world bankiga ah, waxay ku sababaysa inaysan shaqaalo qaadanin marka midaas waa waa shaqa abuurkii xagga dawladda lagu heli lahaa midda labaad markii lacagaha e, aan sheegna hadda hadii la dhaho waxaa la sameyn doonaa maalgashi xagga oo kalluumeysiga ah waxaa shaqo ka doon dhalinyaro badan hadii ay eh, naqato in beeraha maalgashi loo helo hadii loo helo maxaa la warshado wadanka in la keeno marka waxyaabahaasoo iskaashadayo dhan waxay fursad u noqon karaan in eh, maxaa laa iisheeg dhalinyarada ay shaqa abuur u noqoto waxaa kaloo abuurmi doono lacago badan ayaa wadanka soo geli doono lacagahaas wadanka soo gala marka waxaa badan doona waxa loo yaqaan money circulation oo lacagta markii ay soo gasho oo wadooyinka waa la dhaho oo dekadihii elabooradii wax soo saarkii kale lacaga ay soo helaan waxaa abuurmay in lacagihii isu socodkeedii uu fudaado sidoo kale xataa dadka caadiga ah markii ay jirto diiro dhaqaale oo qof kasta aaminsan yahay dirisamaadkia soo dhawaada fursadaha imaan doono dadka xataa caadiga ah ee lacagaha bangiyada u taale waxay bilaabi doonaa inay maal gashtaan marka eh, marka marka eh, cabsi jirta dadka lacagta way celiyaan marka ay farxad iyo reebeen ay og yihiin inay wax isbedeli doonaan lacago badan ay suuqa kusoo deeyaan marka waxaa iskaashan doono dadka caadiga ah oo shaksiyaadka soomaaliga ah ee guryaha iyo bangiyada lacagta u tiilay oo bilaabi doona inay lacagtooda maal guryaha si lacagta lacag ugu dhasho eh, dowladii oo lacago maalgelin la heli doonto ganacsatadii oo ayaga dadkooda lacagaha uga faa-iideysanaya isbedeladan iyo iyo jilada cusub soo baxday inayba lacag ayana suuqa geliyaan marka intiiba israacday iyo qof kastoo hami leh in wax isbedeleen waxay abuuri doontaa marka in dhaqaalihii iyo eh, waxa loo yaqaan money circulationkii oo bato taasoo marka keeni doonta marka in wadankii markaas ay fursado uu helo eh, dowladii dabcan ay heli doonta canshuuraad oo canshuuraadkiina ay hadhow idan ay dib ugu celin doonto caafimaadkii waxbarashadii iyo wadooyinkii marka eh, si guud iyo si gaara ah waxay naqan doontaa iyo diilo usoogay dalka iyo dadka iyo dabcan dabcanna naqan doonto wax loo caayo insha allahu tacaala waayahay soomaaliya middan fursad sidoo kale ma u noqon doontaa in dib loo soo cusbooneysiiyo lacagta shilinka soomaaliga oo aada u duugooday isla mar ahaantaana muddooyinkii u dambeeyay la sheegay inay caqabad ku tahay arrimahan ku saabsan deen cafinta walaahi waa waa suurtagal waay laakiin soo celinta shilinka soomaaliga waqti badan iyo wuxuu u baahan yahay juhdi intaa ka badan waana waxaa isleeyahay mararka qaarkood woo ka dhib banaan doonaa i m fta iyo world bankiga nidaamkii processka ahaa ee lacagta uu kaga cafinayay sababta waxay tahay waa mida koowaade wadankan lacagihii oo hadda hawada ku jira waa electronic money exact lacagta hawada ku jirta oo ama dadka ay hadda haystaan looma yaqaano oo waxaa yeelay waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood shilinka soomaaliga wuu ku istaagay warshadaha oo laga yaabo shilan soomaaliga lagu soo daadacan jirin ee wadanka dhinac ay ku yaaliin hadii marka lacagaa la sameynaa ladaho waxaa abuurmi doona lacagta gudaha ku jirta si loo soo celin doonaa hadii lacago kale laga yaabo dadka qaarkood inay sameystaan shirkadaha isgaarsiinta oo hadda lacagaha maxaa lahaa electronic maniga gacanta ku hayo waxaa maanta ilaa iyo shan shirkadood oo kala duwan oo lacago mid waliba ay leedahay electronic money inay suuqa ku jirto dhammaan marka in laga soo celiyo oo la dhaho hawada meeqaa ku jirto waxay u baahan tahay wakti dheer siyaasada dowladda dabcan sidoo kale lacagaha anaga aan soo saari doono maxaa yeel ifti world bank waxay u baahnaan doonaan qiimaha lagu jaangoynaya meeqay naqan doontaa marka taasi waxaan isleeyahay waa waa waa way kasii dhib badnaan doontaa mida hadda aan soo marna oo ahayd lacagahan ulku lahaa iyo sistamka hadda tobanka sano waxaan la soo rasanayna inaan anaga oon sistamkeena gudaha aan toosino isla xisaabtankeena uu caadi noqdo keliya eeda shababaha ugu badan oo ku haystay marka dhinaca lacagaha waa lasoo celin laha waxaan isleeyahay wakti badan ay u baahnaan doontaa iyo maxaa lahaa gudaha laftirkeedii goboladii laga yaabo somalilan oo kale lacag gooniya isticmaasha shirkadahan oo electronic maniga lacag kale isticmaalaan marka si guud iyo si gaar gaarba ah waxaan isleeyahay Eh, way kasii dib badnaan doontaa eh, lacagaha hadii ma ogi la sameyn doono eh, lacag shilan soomaaliya hadda meesha aan doolarka ugu isticmaaleen electroniga in laga dhigo shilan soomaaliya tusaale meesha hadda anigaan qofka u diraa zero point two cent inaan u diro zero kun shilin ama laba kun oo shilin soomaali ah marka isla iyadii oo electroniga laga dhigo lacagtan oo aan ku isticmaalin doolarka in laga dhigo electronic oo okay doolayaa lagu isticmaal laakiin shilin soomaaliha laga dhigo waa wax iska caadi haddaba kenya marka la joogo embesa lacagaha kenyaatiga laga hada in laisoo gudiyo marka waxaan isleeyahay inta hadda lacagtaasoo lasoo daalici lahaa waxaa ka fudud in lacagaha hadda electroniga ah ee ku jiro mobeeladeena meesha ee dolarkii ingrishka soomaali laga dhigo so marka meesha qofkuu dhigaa shandooda haystaa inuu dho shandooda mobeelka ugu jiro so cunuga caseeyaha marka aniga u tuuri karo shan kun laba kun saddex kun marka inahaasa ka dhawaasma hadda in lacag lasoo daado oo xaansho ah waxa uu ahaa aqoonyahan yahan doctor shaafici shariif axmed oo inooga waramayay muhiimadda ay soomaaliya u leedahay deyn cafintii loo sameeyey gafgaf lagu godob godob dhashiyo talawaada guracan lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira tahay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran xog waraysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa shaqadii ka ceeriyey guddoomiyihii akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta soomaaliyeed maax taasi ayaa waxaa loo sababeeyey kadib markii qol ama warqad uu u diray wasaaradda cadaaladii arrimaha dastuurka taasi ku saabsan in lahjada mayga laga saaro dastuurka dalka iyadoona arintaas hadalheen badan ay dhalisay arrimahaasi waxaan wax ka weydiinay wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isagoo sheegay in arimahaasi lagula xisaabtami doono cid kasta oo ka dambeysay mustaf axmed iidow ayaana inoo waramay maasan mahadsan tahay eh, waxaan rabaa idaacadda kulmiya way mahadsan tahay eh, ninyahow wixii dhacay maaragtay in akademiyadda madaxii akademiyadda uu ka saaro maaragtay afmayga asagoo wili codsanayo in dastuurka soomaaliya aan la dhamaystirin intii mayga uu ku jiro eh, annaga runtii waxay nala tahay qodob dastuuri ah oo la jebiyey oo qodobada dastuurka haddii ku qoran qayb kamid ahna maaragtay in laga saaro waxay u baahan tahay heshiis iyo afti marka in taasna runtii qowmiyad ama soomaali ama maaragtay jiritaan umadad in la inkirana waxay nala noqotay arrin aada noo taabatay wasiir maxaa ku jaban eh, haddii arintaasi inta aan dastuurka la meel marin laga fadhiisto ama eh, falanqeyn eh, laga galo si markii dambe hal meel looskugu wada raaco wallahi waa mahadsan tahay wax falanqeyn u baahan iyo wax in laga fadhiisto u baahan maba ahabo afka soomaaliga waa may maxaa marka intaasuu warka ku xiran yahay wax u baahan in la ama in laga hadlo ama in laga doodo maanta oo la yidhaahdo maayaa lagu daraayo maxaa tiriya laga tiraa intaba maba aha anaga aaminsa waxaan aaminsanaha waxay tahay af soomaali waa af soomaali waana maay iyo maxaa tiri marka wax u baahan in la bedelo ama in laga fariiso ama in laga wahlo intaba maba aha warqadaas loo gudbiyey wasaaradda dastuurka iyo arrimaha cadaaladda ee soomaaliya adigu ka wasaarad ahaan ma aragto maku soo gaartay warqada waa arkay aniga warqada waa arkay marka horeba warqada social media wada taalay marka dambena documentig dhamaystirana helnay oo runtii faahfaahintii la socoto codsigii oo la socdo waxay nala noqotay wax aad aan ula yaaba runtii oo aan aada maaragtay aan sababta keentayba in af laga wada hadlo akademiyadii meesha laga rabay inay iyada keediso oo suugaantii ay ka shaqeyso oo afkii ee nooleys inay iyada la dagaalanto af maaragtay xoogaa waxay nala noqotay wax aada u run waayahay dadka marka eh, kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sidee ay u dareemeen go-aankaasi ama codsigaas uu gudbiya gudoomiyaha akademiyada dadka koonfur galbeed soo jeedo keliya ma ahan dadka af maayga ku hadlo afka maayga ah soomaaliya ku hadasho soomaali badana ku hadasho maaragtay deegaanka koonfur galbeed keliya loogama hadlo marka way fiicnaa lahayd arrintan waxaa ka fal celiyay marka inta af maayga ku hadasho oo runtii u aragtay in jiritaankoodii la inkiraayo dadnimadoodii la inkiraayo afkoodii hooyona la qarinayo marka reer koonfur galbeed keliya maahan waa bulshada soomaaliyeed qeybteeda ku hasha afka mayga ah afkaas koonfur galbeed deegaanada aan ahayn looga hadlo waa kuwe oo aad adigu ogtaa deegaano badanaa looga hadlaa soomaaliya afka afka ma aha inuu qofka xataa oo qabiilka maayo ku hadli kali inuu kasoo jeeda maahan qof walba deegaanko tago uu runtii ku waxyahay koonfurta looga hadlaa dhigi kana koonfurta soomaaliya inteeda badan bulshada ku nool waxay ku hadashaa afka mayga ah wadanka waa kala tega dowlad goboleeda la kala aaday dowlad goboleedka jubbaland dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa looga hadlaa biyuri afkamayga soo lama dhihi karo marka deegaanadaas jubbaland waxaa qeyb kamida ah deg dad kasoo jeeda koonfur galbeed deegaanada jubbaland sideedaba dadka koonfur galbeed dadka meesha ay ku nool yihiin maamul goboleedka wuu qaybin karaa dowlad goboleedka qof walba meeluu kaga nool yahay laakiin waxaan ka hadlaynaa afka mayga waxaa looga hadlaa su-aasha ay afka mayga ma looga hadlaa meeshaas afka mayga waa looga hadlaa jubbaland koonfur galbeed looga hadlaa gobolka banaadir looga hadlaa meel kastoo soomaali ay joogto afka may ay ku hadashan ku hadlaan waa mahadsanti go-aankaas marka eh, loo gudbiyo wasaaradda dastuurka maxaa ka filaysaan idinku waa mahadsan tahay go-aan maba ahaba go-aankaas annaga waxaan ka filinayna eh, waxaa eh, waaye marka hore soo jeedintiisaba qardaneed qodob dastuurina runtii madaxa ka diineed ma bedeli karo muxuu ahaay wasaaradda dastuurka iyo cadaaladana ma bedeli karaan wuxuuna u baahan yahay arti dadweyne waana qodob dastuuri ah in la koriyana way adag tahay marka go-aan aan sugeyn aan wax ka filnayna maba ahba anaga haddii mar afti dadweyne ay timaado soo jeedintaas oo qayb kama noqon karto kama noqon karto qayb cod lamaba gelin karabo runtii in la yidhaahdo afka soomaaliga muxuu noqonaa afka soomaaliya waa maye maxaa tiri wax afti in loo qaado u baahan anaga agteena ka ahbo haddii afti dadweyne loo qaada laho maxaa sameynaysaan wallahi mid iga sarreysa waayo markaas dadka iyagaa tashanayo ayagaa go-aano gaarayo kulley anaga kuma talinayna maanta in soomaali lakala tago in soomaali lakala qaybiyo iyo in soomaalia dib loo celiyo marka in la wada jiro dastuurka lawada ilaashadaa ku talinaynaa haddii ay timaadana kulley go-aankaasna wuxuu u yaalaa bulshada wuxuuna u yaalaa dowlada goboleedka koonfur galbeed iyo dowladaha ku hadla afka mayga ah go-aankay gaaraana maalintaasa waqtigeedana la sugeyna insha allah dhowaan shir ka dhacay magaalada baydhabo oo dhinacyo kala duwan ay ka qaybgalayeen in madaxweyne laftigaran uu soo jeediyay in diyaaradaha e, dadka kaxeeya ama ka shaqeeya iyo guud ahaan dadka imaanaya inay ku hadlaan e, mayga taasi maxaa karuna taasi ma jirto e, madaxweynuhuna ma dhihin qof kastoo deegaanka imaanaya af mayga ku hadla maxaamilka eh, afmayga eh, soo jeedinta madaxweynaha waxay ahayd sida aan naqaana diyaarad kolay inaa raacda laga yaaba diyaaradaha waaweyn diyaarad walba wadanka ee aadaysa afkeeda loogu hadlaa si dadkeeda wax loogu fahansiiyo marka diyaaradda bay dhaba soo aadayso xaq waxaa loogu leeyahay in dadka loogu sheego afmaay xaqayna u leeyihiin diyaaradda waxaa dul aadaysa in afmaay loogu sheego dadkeeda xaqayna u leeyihiin waana wax heshiis lagu yahay waay wasiir dooda ugu badan ee taagan eh, waxa ay tahay afka mayga waa lahjad ay ku hadlaan dad gaar ah taaso adigu ma aaminsantahay ma aaminsanani afka maayiga wuxuu ka mid yahay af soomaali sida maxaajiriga loogu hadlaa af maayigana loogu hadlaa fariintaa u diraya waxay tahay bulshada soomaaliyeed waxaana wada jir waxaana deeqda runtii eh, in la wada socdo dastuurkaasaana naga dhexeeyo qodobada dastuur ku qoran in la wada ilaashado soomaaliguna waa hal waa maay iyo maxaakimi wadanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyana luqada looga hadlo oo dastuurka ku qoran waa af soomaaliya maayo maxaakimiga kow ah nambarada luqada carabiga ah dastuurkaas inaan wada ilaashanaa qabaanin walaahi warqada soo baxday ee falcelinteedana waa la arkay runtii waana ku mahadsan yahay ra-isul wasaaraha xukuumadda dan qaran go-aankii oo qaatay iyo meeshii u marsiiyay laakiin weli waxaan rajeynayna in arintaas meesha laga sii fogeeyo oo ciddii kala shaqeysay iyo akademiyadii guud ahaan dib loogu laabto oo hoos loo fiiriyo la yidhaahdo waxaasi ku timid waxaana keenay in maaragtay dad afay ku hadlaan maxaa wargeliya maxaa looga dooday heerkaana maxaa soo gaarsiiyey naftarkeeda su-aal taagan oo jawaabaheeda dib loogu soo jawaabi doono waay waaya ma waxaa jira dad aad ka shakisan tihiin oo ka sareeya ee guddoomiyihii xilka laga qaaday akadeemiyada maaxa maya anagu shakina ma qabno cidaa eh, ka shakisana mara cidaa baaritaan kuwadana ma lahan laakiin waxaan taaganahay waxii la sameeyay inay qalad ahaayeen falcelinta dowlada ay sameysana waa soo dhaweynana ah, laakiin adiga waxaa tiri eh, waa in la baaraa eh, cidii ka dambeysay markii laga yimaado gudoomiya waa dowladii kala dhexe dowladay nagala dhexeysa arrintaas annagaana ka wada hadli doono mustaf axmed iidow wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayuu kaasi ahaa gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal barnaamijka xog wareysa degeysanaysaan madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shacabka iyo dowladda soomaaliyeedba ugu hambaliyeeyey guusha laga gaaray deen cafinta soomaaliya madaxweyne hore maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa yidhi shacabka iyo dowladda soomaaliyeed waxaan ugu hambalyanayaa guusha taariikhiga ay ku aadan dhammaystirka halganka deencafinta soomaaliya oo maanta uu qiray sanduuqa lacagta adduunka i m f iyo sidoo kaleba bangiga adduunka in la gaaray barnamaadkii deencafinta gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay xilligaan hadda joogno xaaladan maqlayaabaa xiise weyn dhalise xannibaadii la qaadiyo kuwii yeeshay xisaabtu xoolaha ay cafiyeen xamdi weeye war wax dhanba uu ku xujoobay qarankeennu xigtaas iyo xoolahaas lagu sheegtee haddii uu ka xoroobay xamdi weeye ilaah warnamiyo hoos fidhisiyoonay haana shalli sheegii haana lilaha indiku hirtan hubkuunu qabateensis walsiinkagaada ishureeye madeeyow hayahee ahaantimaad sidataa war aday reer somalilan deynba laguma lahayn urba waxaa daymaha qaato iska soo dibna loo cafiyaa hadda dowladda weeye war kalamaani waxaa kaloo la yidhi dayntii lagu sheega jiray dadkeennana lagu lahaa markii laga daayoy oo dunidu noo hiilisay farxad inugu soo degtoo gobolkeennu hore u socon warna miya waliisiin lahaa dubudubuku doori dogfurda guursoy deendeenkugud adduunyadabagadoonji ah waana walkudo'aysade aryamadeeyo waa runtaaho waxaa la yidhi soomaalidu daynay kuu gaar tahay daynkaalo kudaali mayno doorlaamaad daynay kuu gaar tahay daynkaalo kudaali mayno doorlaamaad war cabdillow waa sidaas aad u sheegtaye qaantii lagu sheega jiray shacbiga soomaaliyeed si ay oga dhaafiyaan markii caalamkii u shiray shucuubtoodaa kacdo weeye ayaa u shidan war kalamaanay shacbiga soomaaliyeed jilinkii waa hore ka lumay hadduu shabagii ka baxay hadeer ma shaqaynaya waa soo shidan indhaha mashaki baa kaaga jira war kalmaane war ma aysiine degmada rirgood iyo deegaankii loolugaab oo ka tirsan gobolka shabeelada dhexe maanta dagaalaa ah ka dhacay ciidamada dowlad iyo dadka deegaanka ooskaashanaya ayaa ugu dambayntii la wareegay shabaabkii halkaas ku sugnaana cagtaa la mariyey war ciidanka naftoodurayaasha ah oo meeshaa weerarka ku qaado shabaab ka qabsaday mid ka mid oo gebyana wuxuu yidhi dagaal iyo colaad iyo markaan diriir u qaanshaarto abidkayba waan dili aqiin daacish iyo tuuge mid kasto shabaab soo diraan dunida dhaafshaaye haddaan laysdifaacin maxaana laka soo doonay wareedhaha kalemaana shabaabku inay jabeen waxaa qadaynu ah ciidamada nabadsugidda koonfur galbeed waxay soo bandhigeen afar xubnood oo shabaab ka tirsanaa jiray kuwaas oo sheegay inay isi soo dhiibeen kadib markay u dulqaadan waayeen dagaalka lagu hayo oo ciriya dhulba ah rafaadka ku haysta howdadka ay ku jiraan sida gaajada oonka qarqaryada qoraxda kanaacada kudkudaha baalka qaniina jirrada iyo dhibaatooyin kaloo badan war kalamaanay waa oo kuwaas waa u dhammaataye wakaa cadowgii jabe maxaan la jeclaa jabkaaryaadhaha war hee ma haysiina beriga golaha shacabka waxaa hortega gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka maxamuud macalin waxaana aad wax looga weydiiye ilaa hadda hay-adda uu xukumo gurmadka ay u fidisay dadka tabaalaysan xildhibaanada qaarkoodna waxayba dhaheen gargaarkii dadka waxyeeladu soo gaarta loogu talagalay waxaaba lagu iibiyaa suuqyada magaalooyinka gudoomiyuhuna isagoo isdifaacaya wuxuu ku jawaabay meelo badan oo gobolada dalka ka tirsan ayaan gurmad gaarsiinay waxaana hee ugu dambaysa jalaalaqsi hadda doodu weli waa socotaahe ay ku dhammaata aan ka war dhowrno war kalemaanay war ma haysaane buntland markii la ysku waafaqay doorashada in lixdan iyo lixdii loo laabto ayay madaxdii sare maamulka buntland dhex tolatay warboowe anti dadka kale lindheerna uniiba dhegdhega abaaradahan iska dhegohaniyeeleena war aan dudana iyo aan karsana weligeedaa la ysku qaba jiray war aan burgoonsanna aan fadooqannaba waa laysku qaba jiray waar wixii buuqaya ha buuqeene arrimaha gooja caddayaa la ysku faragashan warwarka waa iga dhex gasheena gudoomiyaha baarlamaanka buntland abwaan cabdirashiid wuxuu si cad uga soo hor jeestay guddigii khilaafaadka doorashooyinka ee dani magacaab magacaabay wuxuuna yidhi sharci ma ahan mana aqbalayno war taas horaa looga hadlo waxaa la yidhi marka ay tixgelin baashada laysxiniin taabto tartankiiyo markii doorashada laysku tobar sheegto wuxuu hela taraaraba markay tiisa noqon weydo waa inuu tanaasulo ninkii taa ku filan waaya hayay tahay toban jeer habeenkii tahay waa tii la yidhi warbow buntland ma baratina oodiqaadisiya jidiis waa isla gurigayne kudayo buntland dayo siday dowladeedu tahay warkalamaanay war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh waa kii shir guddoominayay shirkii qaramada midoobe ka dhacay oo abniga soomaaliya looga hadlayey wuxuuna yidhi waxaa la gaaray xilligii soomaaliya abnigeeda mas-uuliyaddiisa qaadi lahayd waxaanna diyaarinnay qorshihii ay ku hanan lahaayeen hay-adaha amnigu mas bixitaanka ciidamada admis ee hadda socotana waxay muujinaysaa horumarka aan ka gaarnay abniga waxaana naga go'an buu yidhi muddo kooban inaan ku dhammaystirno haraadiga khawaarijta warkalmaanana markalqubadii madaxweyne dhegaysta waxay iga caddaatay hubka qaata maanto eh. u halgama dalkeenno eh. yaynaanu kala hadhin warhankoolka galmudugba hadda kahor waa kii yidhi eh. inaan dhimanno maanta ee shabaab inaan isdhaafsiinno labadaa dhabbaafuro waxbana uma dhexeeyaan war waxaa kaloo la yidhi iyo shabaabkii wax badan noo harsima diiday halhaleel markii loogu baxay horeyna loo aaday hundur baa ka muuqdiyo inuu hoos u fooraree haraadiga markaan lay tegniyo habaqlayaashooda kan iyaga u hiilina gadaal naga haraataaya iyo kii hagaag noola wada la hubsa alla ilaah warkaasu waa runoo samigay cabdullaba wuxuu yidhi adaw maahaad kaa caalisa adaad kaale kaa caamirma adaw maahaad kaa caalisa adaad kaale kaa caamirma war isku soo wada duubo inuu heegan yahay ciidankii waa mid la hubaaye hubkaa loo fasaxay buu u dhinnaa waana helayaan warkalamaana waxaa la yidhi namiimkiiyo warxuma naadiskiiyo nacaska oo yaaya ummaddana nabiya been intaa kula nadnaadaaya ee shabaab u nacamlaynayow naaqus baa tahay nafla dunida joogoo ma jira kaa nasiib xumiya naxariisba kooxaan kuuna nacbuunka oo noloshii kuu diiday baad daba nashlaysaay naafada khawaariijtu waa niyajabkaagii naxdin baad u dhimataa markii nabarra gaaraan wixii nabadda shaashayn hayaad nacam tidhaahdaae niyuus waxaad ka dhigataa waxaanuunna tebiyeeni naxli huursanaa baad tihiya baadil neefsaday nahaar iyo alleyl meel xunbaad naa ka leedahay murug baad ku nooshahay dadkina wayska kaa nacay inta aad naftii hore xarbiyey nacla daba joogto facaa inaan dib loo noqonnin bay nidir ku gaareen maxaa dhiikunoshii ku baday inaad u naagayso argagixiso udubkeed ma naga nabarna soo gaariye hadday waayasiin naaxayeen maanta waa nugule naxashkaa la wada saaray oo nuxsi ka idlaaye nin kasta hoos ka taageerayow naawilxumadaada adig iyo intii kugu nambara amase nuucaaya iyo naar afuuf oo dhan waa wada naqaannaaye nuudi aad tidhaahdaanna waa nowd inoo qorane dulmi baad ku noogtaye haddii aad ka noqon weydo kabaqaadka nacabkaad u tahay amase naas nuujin u nikaaxsanow jeerdhowbaa niisa kuu imane warkalmaanay waxaa la yidhi qaladka waa la saxayaa quus weeye cadowguna inaan soo qabqabannana quwad baan u leenahay qayladhaanta socotana waa khiyaanadoodee yaynaan ku qaybsamin waraxmadow axmedow qaybqayb ma joogtee khawaariijta darteed quwadda la mideeyihii qasab weeye dagaalku aryaadhaha cayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogtee haweeniyo rag maantaba ayaynaan u kala harin ay mare xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabadee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo

soocan baa nahay eebow allahayo adiguna na ilaahu Oh, abaartii eh. hadhooraynaye eh. durba aynigeen raacnay eh. saakeen barbaan daafnay mamsuucan baan ahay eebow allahayo